waxaana lakugu sheegay diinu towxiid inay tahay diinteenna diinulislaamka ah yaa diinu tawxiid ah maxaa yeelay waxay ku dhisan tahay diinkeenna oo tawxiidku ku dhisan yahay allah subxaanahu wa tacaala inuu yahay waaxidun fii mulkihi wa afcaalihi laa shariika lah inuu yahay alla waaxida ah, mulkidiisaan koonkan aan lala maamulin afcaasha isaga keliya uu leeyahay wax wadaagsina ficilkiisa iyo mulkidiisa cid la wadaagsa la wadaagsantahay ayaan jirin isla markaasna wa waaxidun fii daatihi wa sifaatihi laa nadiira lah inuu yahay alla waaxida xagga daatadiisa iyo xagga sifaadka iyo tilmaamaha uu rabbi leeyahay cid rabbi shaabahdana ayan jirin towxiidka marka laga hadlay waa taa weeyaan iyo inuu yahay waaxidun fii ilaahiyatihi wa cibaadatihi laa nidala inuu waaxid yahay keligii xagga macbuudnimadiisa oo isaga keliya macbuud yahay isaga keliya cibaadada leeyahay oo wax nid ahoo la mili ahoo asaga u dhigmaahay uusan jirin marka saddexdaas aan soo sheegnay inuu allaah yahay waaxidun fii mulkihi wa afcaalihi oo wax wadaagsiya uusan lahayn inuu allaah yahay waaxidun fii daatihi wa sifaatihi oo wax nadiirahoo shaabahadahayn inuu allaah yahay waaxidun fii ilaahiyatihi wa cibaadatihi wax nid ahoo isaga u dhigmana uusan lahayn anwaacdaa saddexda ah towxiidka kulminayo ayaa waxa weeyaan towxiidka ambiyada iyo rususha allah subxaanahu wa tacaala uu soo dhiibay oo xag alle ay nooga keeneen ummadahoodana ay soo gaarsiiyeen saddexdaa nooc oo aan sheegnay waa mutalaasimaan wey waa islaazimaan mid haddii la waayo kan kale ma soconayo waa inay isku xihan yihiin weeyaan culammada qaar waxay ka dhigaan labay israaciyaan laba ayay israaciyaan oo waxa weeyaan meesha hadda yacnii saddex la israaciyey labay ka dhigaan oo maal waxay leeyihiin towxiid waxaa la yidhaahdaa midka koowaad towxiidun fi lmacrifati walibaat towxiidun fi lmacrifa waalihbaat waa aqoonsi oo rabbi la garto iyo allaahoo sifaadkiisa loo sugo iyo asmaadiisa loo sugo hal mid bay marka ka dhigaan oo towxiid اrububiya iyo towxiid alasmaa wasifaat hal mid bay ka dhigaan meesha hadda saddex aan ka dhignay hal mid bay isku daraanoo waxay culimmadii yidhaahdaan waa fi lmacrifati wاlihbaat baa la yidhahdaa ka labaad waxa weeye waa towxiidun fi اalabi wاlqasdi baa la yidhaahdaa towxiidun fi اalabi wاlqasdi yacnii in allah keliya cibaadada leeyahay isaga keliya cibaadada loola qasdo towxiidkaasna towxiid اluluuhiya ama towxiid اlcibaada intaba waa la yidhaahdaa marka taqsiimkaasi macnaheedu ma aha sida ay hadda yacni dad badan oo u badan duruq suufiya ay u tashwiihiyaan oo ay ka dhigaan towxiidkiibay qaybiyeenoo saddex ilaah bay dadku aaminsan yihiin ay leeyihiin taa ma aha waa waa dulmi weeye waa dulmi weeye maxaa yeelay saddex ilaah qofka rumaysan waa mushrik weeye waa qof ilaahay subxaanahu tacaala khalqigiisa la wadaajiyey weeyaan waa mushrik kaafiro weeye nasaaraduna ilaahay ku tilmaamay inay saddex ilaah leeyihiin saddex ilaah inay leeyihiin oo rabbi yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu alaaa dadkii yidhi allah saddex ilaah koogii saddexaad weeye waa ay gaaloobeen buu yidhi allah subxaana wa tacaala maxaa yeele waxay aaminsanaayeen allah iyo maaragtay alibnu iyo waxay dhahaan wa ruuxu lqudus saddexdaas alaqaaniim aalaaa bay nasaaradu dhahaan oo fii uqnuumin waaxidin ku sugan macnahaasay yidhaahdaan marka in la yidhahdo saddex ilaah qof muslim maba noqonayaba hadduu saddex ilaah aaminsanya waa nasraani oo maaragtay mushrig oo kaafira ah ayuu noqonayaa weeyaan marka towxiidka hadda aan ka hadlayno ee ambiyada iyo rususha ay la timid waxa weeye allah inuu waaxidun fii mulkihi yahay wa afcaalihi oo koonkan aan lala wadaagin oo isaga keliya khaaliq ka yahay ka labaad waa inuu daatadiisa iyo sifaadkiisa la gooni yahay oo khalqigiisa wax shaabaha ay ayan jirin kan saddexaad waa inuu cibaadada asaga keliya leeyahay waaxidun fii ilaahiyatihi wa cibaadatihi inuu yahay weeyaan tawxiidkaas ayaan marka meeshaan aynu ka bilaabaynaa runtii dadka hadda sidaa dhahay saddex tawxiid bay qabaan waxaa arkaysa dadka hadda ariiqadan qaadiriyada la yidhaahdo soo towxiidka laa ilaha illa allah muxamedun rasuullah soo maaha laba qismi sooma laha laa ilaaha illa allah oo laa macbuuda bixaqin ila allah ah iyo muxamedun rasuulullah oo nabigeenna risaalada loo sugo salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayaga laba kalayba ku dareenba sheekh cabdiqaadir shaylilah uweys axmed weliyllah kusii daraan towxiidka labadiisa lagu sii daba daraan uma jeeda marka tan wuxuu leeyahay alla waaxidahoo sifaadkaas leh ayuu saddex ilaah ku tilmaamahaya baynamaa isagii towxiidkii laftiisii uu laba kaleo laba shiikhoo daba dhigay laba yani mid carabiy mid soomaaliya uu daba dhigay waa cadaalad daro maana waxna wax saxana ma aha saddex tawxiid ma jirto laakiin hal tawxiid oo alla keliyaho lawaxido ah oo waaxidun fii mulkihi ah waaxidun fii daatihi wa sifaatihi waaxidun fii ilaahiyatihi qur-aankan ilaahay subxaanahu watacaala sifaat fara badan iyo asmaa fara badan buuna ku sheegtaa waana arki doonna insha allahu tacaala kitaabkeenna ku dhex arki doonaa musanifka marka wuxuu leeyahay raximah اllah yactaqidu ahlu الsunnati wاljamaca ana allaha tacaala waxdahu mutafarid biاlkhalqi wاlmulki wاtadbiir towxiid اrububiya waxa la yidhahda rabbinimada bimacnaa khaaliqnimada wey waa alla khaaliqa wey waay itiaadi waxay ictiqaadinayaan buu yidhi yactaqidu waxay ictiqaadiyaan oo caqiide ahaan u rumaysan yihiin ahlu sunnati waljamaaca dadka ahlu sunna la yiraahdo oo ahlu jamaaca ah waxay rumaysan yihiin anna allaha tacaala alla sarreeye waxdahu keligii inuu yahay mutafaridun ou yacni la keliyoobay bilkhalqi marka hore waa waaxid fii daatihi wa sifaatihi asagaa waaxida haddana mutafaridun mid la keliyoobay weeye bilkhalqi abuurista waalmulki yacni mulkida koonkan lahaanshaheeda ah iyo watadbiiri maamulkaba intaba ilaahay baa la goonin noqday subxaana wa tacaala wax koonkaan la wadaaga ma jiro aayadihii tusayey ayuu shiikhu noo sheegaya qaala allahu tacaala allah baa wuxuu leeyay fii suurati alacraaf oo tusinaya koonkan inuu rabbi maamulo allana khaaliqiisii yahay ina rabbakum ina rabakm اllah اladii khalaqa الsamaawaati wاlأrda fii sittaةi أyaam uma اstawa calى اlcarshi ina rabbakum rabbigiinna insaan iyaho ama makhluuqaad yahow allaahu allah wey alladii allihii wey khalaqa asamaawaati waalarda samadaha iyo ardada abuuray samadaha iyo dhulka abuuray fii sittati ayaamin maalmo lix ah dhexdoodana ku abuuray maalmahaas ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala yacni lixdaa maalmood lix maalmoodoo isagu garanaya weeye oo annaga xaqiiqadooda aanan garanaynin maxaa yeelay samaawaadkii ardada marka la sameynayay qoraxdan iyo dayaxaanba inaysan jirin baa la arkaa weeyaan lixdaa maalmood wuxuu rabbi ku caddeeyey subxaanau wa tacaala qaabka loogu abuuray fii suurati fusilad buu rabbi ku sheegay qul ainakum latakfuruuna biladii khalaqa alarda fii yowmayn watajcaluuna lahu andaada dalika rabu lcaalamiin wajacala fiiha rawaasiya min fowqiha wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha fii arbacati ayaamin sawaan lisaa'iliin uma istawaa ila asamaai wahiya dukaanun faqaala laha walilardi tiya طawcan ow karha qaalata ataynaa طaayiciin faqadaahuna sabca samaawaatin fii yowmayni yacni lixdaas maalmood halkaas ayuu rabbi ku tafsiiliyey qaabka ay tahay dhulka in laba maalmood lagu abuuray laba maalmoodna buuraha iyo waxa makhluuqaadoo dhexdeeda yaalla lagu sameeyey laba maalmoodna samada uu rabbi ku abuuray subxaanah wa tacaala weeyaan uma markuu ilaahay samaawaadkii ardada abuuray dabadeed istawaa wuu kor noqday cala alcarshi carshiga ayuu ka kor noqday carshigiisii ayuu ka kor noqday seeba uga kor noqday annagu ma naqaano kayfiyada lama su'aalo ahlu bidaca kayfiyada weydiiyo allah carshigiisuu ka kor noqday baa la leeyahay wuxuuna uga kor noqday istiwaa'an yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi mid u cuntanto asaga cadamadiisa iyo weyninkiisa ayuu rabbi uga kor noqday weeyaan yuqshii wuu dabooshiiyaa allah alleyla habeenkii ayuu annahaara maalintii dabooshiiyaa meeshii maalinta ay ku jirtay yaa habeen la geeyaa habeen baa laga dhigaa yacani marka sidii wax meeshii makaankii daboolay oo kale maalinkii qariyey buu rabbi ka dhigay weeyaan yatlubuhu habeenkii yatlubu habeenkii wuu talbaayo wuu doonaa hu ay nahaara maalintii buu talbaa xafiian ay alaban xafiifa doonis oo degdeg ah yacni talbaa habeenkii maalintii uu talbaa weeyaan ama in la yidhaahdo yatlubu kullu waaxidin minhum alaakhar alaban xafiifa midba midka kale ayuu talbaa alab xafiifa oo deg dega ayuu talbaa habeenkiibaa imaanayo markuu habeenkii yimaado maalintiibaa tegayso maalintiibaa imaanayso maalinku markuu yimaado habeen baa meesha ka baxayo weeyaan washamsa washamsa qiraa'adan oo nasbada ahoo la kordhigana waxaa weeye asamaawaatidaasaan ku cadfaynaa ay wakhalaqa shamsa khalaqa samaawaati baa nidhi washamsa qoraxdiina rabbi wuu abuuray allihii abuuray weeye waalqamara dayaxana abuuray wاnujuuma xidigaha abuuray musakharaatin xaala kowniha musakharaatin kuwa la layliyey oo loo sahlay ay yihiin biamrihi alle amarkiisana lagu leyliyo loogu maaragtay lagu sakhiray ay yihiin qoraxda ilaahay baa sakhiray halkaasi ka soo baxda xaggay u dhacda dayaxa xagguu ka bilowda xagguu u dhammaadaa xidigahaas annagay noo sakhiran yihiin koonkan ilaahay subxaanah wa tacaala makhluuqaadka ku sugan oo dhan bani aadamku rabbi u abuuray subxaanau watacaala yani wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala amarka ilaahay buuna ku sakhiray weeyaan alaa lahu lkhalqu wاlmru alaa hooyaay tanabbahu yaa cibaad allah adoo sidaa yidhi oo kale wey addoommadii allow baraaruga lahu allah wuxuu leeyahay alkhalqu ay lmakhluuqu makhluuqa asaga iskale oy addoommo u yihiin weeyaan isagaa wax abuuro isagaa khalqiga macbuud u ah wlmru amarka koonkanna isagaa iska leh lahu lmru arinka koonkan iyo tasarufkiisa maamulkiisa allah iskale cidna lama wadaagsato tabaaraka allaahu allah ayaa khayrkiisu farabatay allihii rabbulcaalamiin makhluuqaadka rabbigoodii ahaa caalamiin waxaa la yidhahda waa jamcu caalam caalamna waxaa la yidhahdaa kullu maa siwa allah wax wixii ilaahay ka soo haro dhan waa caalam weeyaan marka khaaliqoodii abuuray allahaas ayaa khayrkiisu farabatay ama tabaaraka ay tacaala waxaa kor noqday allahu baa kor noqday allihii rabbulcaalamiin caalamiinta rabbigoodii ahaa yacni jinni iyo insi makhluuqaadka rabbigoodii ahaa ayaa kor noqday aayaddaas marka waxaan ku aragnay allah inuu yahay samaawaadka allah abuuray ardada allah abuuray dayaxa allah abuuray qoraxda allah abuuray habeenkii maalinta allah abuuray xidigaha allah abuuray inuu asaga yahay ma cid la wadaagsataa jirto oo odhanaysa anaa la abuuray allah ma jiro weeyaan marka waxay tusaysaa inuu yahay waaxidun fii mulkihi wa afcaalihi inuu yahay bay tusinaysaa weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi lilaahi mulku samaawaati waalardi yakhluqu maa yashaa lilaahi alla wuxuu leeyahay mulku samaawaati waalard samadaha iyo ardada mulkigooda isagaa iskaloo maalinkeedii ah isagaa hantay oo iskale cidna lama wadaagto yakhluqu wuu abuuraa maa yashaau wuxuu doono buu rabbi abuuraa isagaa wuxuu doono abuura aayadda fii suurati shuura ay ku jirtaa yahbu liman yashaau inaaan wayahbu liman yashaau dukuur ow yusawijhum dukraanan wainaaa wayajcalu man yashaau caqiima inahu caliimun qadiir aayaddaa sidaasa dhammaystirkeeda allah uu leeyahay yani waxa weeyaan ciddou doono allah owlaadda wuxuu uga dhigaa gabdho soocan ciddou doonana wiilal soocan buu siiyaa ciddou doonana wiilal iyo gabdho waa iskugu daraa ciddou doonana madhalo ayuu ka dhigaa caqiimuu ka dhigaa midaan dhalin ayuu rabbi ka yeelaa maxaa yeele alle cilmigiisu waasac yahay weeyaan arrintaasna waxay tusaysaa aayaddaasi inuu rabbi subxaanau wa tacaala mulku samaawaati waalard isagu leeyahay khalqiga iyo abuuristana inuu isagu leeyahay sow doonana waxuu abuuro qaala tacaalى allah wuxuu leeyahy fii suuraة اxadiid lahu mulku الsamaawaati واlأrض yuxyi wayumiitu wahuwa calى kuli shayin qadiir lahu allah wuxuu leeyahay mulku الsamaawaati واlأrض samadaha iyo ardada mulkigooda asagaa iskale allah subxaanaه wa tacaala yuxyi wuu nooleeyaa wuuu wax dhinsan buu nooleeyaa min alcadam ayuu ka ahaysiiyaa wayumiitu wax noolna waa uu dilaa allah subxaanaه wa tacaala wa huwa allahna qadiirun allihii kara weeye awood leh calaa kulli shayin shay kasta kulligii allihii awoodo weeyaan allah aayaddaasi waxay tusaysaa inuu mulkiga leeyahay alixyaau walimaatana uu leeyahay shay walbana inuu qaadir u yaho awood u leeyahay ayay tusaysaa weeyaan wa haada tawxiidu towxiidkan aan hadda ka soo hadalnay oo ah ana allaha waaxidun fii mulkihi wa afcaalihi laa shariika lahu towxiidkaasi huwa towxiidku almusamaa midka lagu magacaabo weeye bitowxiid rububiya towxiidka layidhaha towxiid rububiya rabbinimadiisa rabbi inuu leeyahay oo khaaliq ou yahay inuu yahay oo waaxidu fii rububiyatihi ou yahay magacaas midka lagu magacaabo weeyaan wa huwa midkaasna towxiidkaasi mustaqirun mid sugan weeye fii nufuusi اlbashari bani aadamka naftooda dhexdeeda yaa mid ku sugan uu yahay laa yunaasicu fiihi kama doodo towxiidka dhexdiisa kuma doodo axadun axad qof oo min annaasi dadka ka midihi kuma dooday qof dadka ka midihi kuma kama doodo musliman kaana axadkaas bani aadamka ka midihi muslim ahaaya aw kaafiran ama kaafir ahaayaaba kama doodo qof ka murmaaya ma jiro weeyaan oo waa wada ogol yihiin dadkoo idil wey dadko dhan baa wada ogol marka halkaas waxa diida oo keliya allah towxiidkaas oo rabbinimada khaaliqnimada maaliknimada ah inuu leeyahay waxa diido dadkii dahriyiinta la dhihi jiro hore oo qur-aanka uu ka waramay fii suurati aljaathiya allah uu uga warramay subxaanau wa tacaala iyo kuwa hadda shuuciyiinta la yidhaahdo ee zamankeennan joogi jiray wakhtigeena soo gaaray oon allah rumaysnayn kuwaas unbaa diido allah jiritaankiisa iyo macbuudnimadiisa iyo yani maaratay eh, rabbinimadiisa khaaliqnimadiisa diido weyaan allah fii suurati اljathi wuxuu leeyahay markuu qoladaa dahriyiinta ka waramayo wa qaaluu ma hiya ila xayaatuna اdunya namuutu wanaxya wma yuhlikuna ila dahr wma lahum bidalika min cilmi in hum ilaa yadunuun yani wuxuu allah leeyahay waxay odhanayaan waxa weeye oo noloshuba waa nolosheennan adduunka wax nolo la yidhaahdaahi ma jirto waa midaan adduunka keliya mid ka dambayso qiyaamo la yidhaha ma jiro qaarkaya wuu dhimani qaarkeenna waa noolaanaya qolada dhimanaysana zamanka iyo muruuru zaman ayaa dilaye macbuud iyo khaaliq dilay ama maaragtay ruuxda geliye ama ka qaadayo ma jiro hadalkaasay leeyihiin marka qoladan shuuciyadana waa kuwa odhanayo waxa wax abuura waa iska dabiicadda ilaah wax la yidhaha ma jiro hooyii aabbaa isku tegay ilmahaana ka dhashay laba xayawaan baa isku tegay xayawaankaasaa ka dhashay dabeecadaasaa maaragtay abuurta bay leeyihiin wax shaqaahoo rabbi iyo macbuud oo ku jirana lama arko laakiin labadaa markii laga reebo inta ka soo hartay waa wada ogol yihiin allah inuu rabbi yahay oo khaaliq yah oo maalig yah koonkan uu leeyahay kama qaala tacaala can ilkufaari sida uu allah sarreeye gaalada isagoo ka warramaya uu yidhi wlain sa'altahu man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah walain sa'altahum mushrikiintii kufaarta ahayd nabiyulaahi muxamedow haddii aad weydiiso man kumaa qofkeebaa khalaqa asamaawaati waalard samadaha iyo ardada yaa abuuray haddii aad weydiiso layaquulunna waxay ku odhanayaan ay ku odhanayaan allahu ay allaahu khalaqahum allah ayaa abuuray yacni samaawaadka iyo ardada alla abuuray bay leeyihiin yacnii mushrikiintii inuu allah koonkan abuuray samaawaadkiisa iyo ardadiisa way ogyihiin roobka inuu ilaahay soo dejiyey way ogyihiin inuu allah addaaro wanaafic yahay way ogyihiin wax o dhan way garanayaan wayna qiri jireen weeye qur-aankanuu rabbi kaga warramay weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala canhum mushrikiintii asagoo ka hadlaya aydan mar kale mar labaad wmaa yuminu akaruhum biاllaahi ilaa wahum mushrikuun ayadda fii suurati yuusuf bay ku jirtaa wamaa yuminu ma rumeeyo akaruhum dadka badankoodu bilaahi alla ma rumeeyaan ilaa hadday rumeeyaan ilaa way rumaynayaan wahum ayaga oo mushrikuuna ayagoo rabbigooda la wadaajinayo ayay maaragtay iyay rabbi rumaynayaan ayagoo shirki samaynaya weeyaan mushrikiintii buu rabbi sidaa ku yidhi tafsiirka marka aayaddani mujaahidoo kale markuu fasirayo mujaahid ibni jabr waa taqaanaan tilmiid ibni cabaas wey cabdulahi ibni cabaas ardaydiisii wax ka baratay wey qaala mujaahidun raximahu llah mujaahid baa wuxuu leeyahay allahu naxariistee iimaankan wamaa yuminu akaruhum billaahi laleeyahay loo sugay iimaanuhum iimaankoodu qowluhum hadalkooda weeye ay yidhaahdeen allaahu khaaliqunaa allah baana abuuray wayarsuqunaa allah baa risqina siinayo na quudinayo wayumiitunaa allah baa na dilayo fahaada iimaanhu fahaada iimaanu kaa waa iimaan inuu qofku inuu ilaahay khaaliq yahay raasiq yahay yacni almuxyi walmumiitu ou yahay allah wax nooleeyo wax dilaahi inuu qaatahay waa iimaan weeya maca shirki cibaadatihim hayrahu maca shirki cibaadatihim cibaadadoodii wadaajintoodii ay wadaajiyeen ayrahu ay ayr اllahi caزa wajal allah ay la wadaajiyeen axdaan ahayn axdaan ahayn bay rabbi la wadaajiyeen walidaalika waad ogtihiin mushrikiinta markii ay xajinayaan xajka markay xajin jireen intaana nebiyulaahi moxamed la soo dirin ay xajin jireen mushrikiinta talbiyada ay akhrin jireen waad garanaysaan waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka لا shariika laka إلا shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak bay dhihi jireen allahayow adigaan ku cajiibnay bay leeyihiin laa shariika laka wadaagsi ma lihid ilaa shariikan wadaagsi ilaa shariikan mid kula wadaago oo huwa laka adiga kuu sugnaado addoon kuu ah tamlikuhu adiga aad milkinayso wamaa malaka isagana waxba milkinaynin marka asnaamtooday ku jeedaan asnaamtaas kuwaas mooye shariik kale ma lihid wey ayaguna aday addoommo ku yihiin marka cibaadada ayay la wadaajin jireen waa la baryi jireen waa nadri jireen wax walbay ka samaysan jireen weeyaan marka arrintaas qiritaankooda ay qiraan allah inuu khaaliq yaho raasiq yahay ayaa iimaanka loo jeedaa shirkigana waa cibaadadooda ay allah asnaamta la wadaajiyeen oo rabbi ay la caabudeen weeyaan shiikha marka wuxuu yidhi isagoo hadalkaasi aayaddaas ka hadlayo falam yakun ma ayan ahaanin almushrikuuna mushrikiintii alla khalqigiisa la wadaajiyey oo makhluuqa la caabuday yactiqiduuna kuwa ictiqaadsan ma ayan ahayn anna aalihatahum ilaahyaashooda oo asnaamtiiyo macbuudaadkoodu mushaarikatun lilaahi alla kuwa la wadaago fi lkhalqi abuurista kuwa la wadaago yacni kuwa ictiqaadiya ma aynan ahayn oo maynan ictiqaadin jirin ma oran jirin asnaamteenna samada wax ka abuurtay oo dhulka wax ka abuurtay oo makhluuqaadka abuurtay ma aynan ohan jirin bal inay yidhaahdaan iska dhaafe kaanuu waxay ahaayeen yactiqiduuna kuwa ictiqaadiyo anna dalika lilaahi waxdahu arintaas inuu alla keliya leeyahay khalqiga ana dalika khalqiga iyo abuuristuba lilaahi alla inuu leeyahay waxdahu keligii alla keliya inuu yahay axadka wax abuuro weeyaan wa ana aalihatahum laakiin maxay shirki kala dhigeen wa ana aalihatahum ilaahyaashoodii yutawasalu bihaa ayaga ayaa lagu gaaraa ilallahi ilaahay baa lagu gaaraa yacnii ilaahay toos looma baryi karo ilaahay toos looma caabudi karo waa inaa ayaga sii martaa asnaamtii inaad sii marto weeyaan taasay rabaan wa tutakhadu asnaamtii baa waxaa laga yeeshaa aalihadii shufacaa'a kuwa shafeeco cinda allahi ilaahay agtiisa markaan ayaga sii marno oo ayaga aan barino yacni waxa weeyaan alla agtiisay nooga shafeecayaan marka annaga toos uma baryi karna bay leeyihiin kama qaala tacaala sida uu allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi alaa lilaahi diinu اlkhaalis wاladiina اtakhaduu min duunihi wliyaaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila اllahi zulfa fii suurati zumar allah wuxuu leeyahay alaa hooyahay addoommadii allow baraaruga lilaahi alla ay u sugnaato iska leh addiin اlkhaalisu ay اtawxiid اlkhaalisu towxiidka khaaliska ahee saafiga ah allah iska leh cid la wadaa tahi ma jiro ittakhaduu samaystay min duunihi alla sokadii wliyaa'a kuwo awliyaa samaystay oo asnaamtii awliye ka dhigtay qaa'iliina waxay odhanaan ama yaquuluuna waxay leeyihiin ama qaaluu waxay yidhaahdeen dheh maa nacbuduhum markii la weydiiyo oo la yidhaahdo maxaa asnaamtan owliye uga dhigateen oo aad u baryaysaan oo aad u caabudaysaan alla sokadii waxay odhanayaan maa nacbuduhum ilaahyaashaan ma caabudayno oo cibaadaba ma lehay leeyihiin uma caabudayno inay allah yihiin u caabudi mayno ilaa waxaan u caabudaynaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan ilallaahi allah inay noo dhoweeyaan zulfaa dhowayn inay noo dhoweeyaan inaan rabbi aan ugu dhowaanno un baan u caabudaynaa markaan ayaga sii marno hadalkaasay leeyihiin marka waxaan ka garanaynaa aayaddaas waxaan u jeednaa yacni mushrikiintu inaysan asnaamtooda aynan u ogayn samaawaadka iyo ardada inay wax ka abuureen oo koonkan wax ku leeyihiin inaysan u ictiraafsanayn laakiin waxay u caabudayaan allay noo dhowaynayaan lama ilaahay lama baryi karo in ayaga la baryo marka hore lasii mara mooye marka cid kasta oo wisaata samaysato dhexdhexaad bayna allaahi wa baynahu asaga iyo allah axad u dhaxeeya samaysto ilaa wisaadat alwaxyi dhexdhexaadinta oo waxyiga ambiyadu ay dadka soo gaarsiisa mooye waxa weeye faqad ashraka maca allaahi hayrahu allah cidaan ahayn ayuu la wadaajiyey bay noqonaysaa weeyaan maxaa mushrikiintu waa ujeedaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfaa bay dhaheen haddii adigoo muslim sheeganayo aad tiraahdo waa in owliyada lasii maraa waa in sheikh hebel lagu sii tabasulaa alla toos looma baryi karo ilaa sheikh hebel la baryo mooye waxa weeye wax aad adiga iyo mushrikiintaas ku kala bedelantihiin lama arko weeyaan waa inta mushrikiintu samayn jirto unbaad samayni lanna sheikh hebel waa makhluuq wax uu tari karana male wuxuu dhibi karana ma laha waxba kuma awoodi karo sidaasoo kale marka waxaa la rabaa towxiidka ay ambiyadu la timid oo rususha allah uu noogu soo dhiibay waxa weeye inay addoonka iyo khaaliqiisa isku xiraan addoonka iyo iyo rabbigiisa inay isku xiraan walidaalika ayuu xadiidkii cabdullaahi bni cabbaas nabiyulaahi muxamed markuu yacni maaragtay la hadlay buu ku yidhi yaa hulaamu inii ucallimuka kalimaatin ixfad illaah yaxfadka ixfad illaha tajuutu tujaah wiiloo kelimaad baan ku barayaaye xifdi buu yidhi ilaahay baa ku xifdinaye markaad kelimaadkaa xifdiso allah baad hortaada ka helaysaa weeyaan kelimaadku waa maxay idaa sa'alta fas'al illaah waida stacanta fastacin billaah haddii aad wax weydiisanayso allah weydiiso cid kale ha u marin ilaahay subxaana wa tacaala cid kale ha baryin allah waa khaaliq asagaa xayun baaqin laa yamuutu abada asagaa kugu filan ilaahay saxabada u horso macbuudkaada u horso weeyaan waida stacanta fastacin billaah haddaad kaalmo weydiisanayso allah subxaana wa tacaala kaalmo weydiiso cid kale ha weydiisana waxaan arkaynaa mushrikiintii markii ay khatarta galaan markay khatar galaan oo ay badda inta ku safraan amwaajta iyo hirka uu ku kaco ayagoo doontii la socdaa oo ay inay dhimanayaan yaqiiniyaan waxa weeye dacwu llaha mukhlisiina lahu diin waxay dhihi jireen maanta asnaamteenna waxba ma tarayso halkan waxba kama tartee allah keliya aan barina bay dhihi jireen keligiisaana badbaadinaya bay jireen dadka yaga maanta khaasatan soomaalida markuu gaariga la gadoomayo ilaa ilahay dad uga naxariista mooye ama diyaaradda ay maaragtay la saaltayso ama markabkii iyo doomihii ay ku kacaan sheekh hebelow sheekh cabdiqaadir jiilaaniyo allawliyada ha la kiciyo meeshii la rabay mushrikiinta xataa ay ka xishootay asnaamtooda wix ilaahay ka soo haray ay dhigi jireen ayaa la leeyahay sheekh hebel ha loo qayshado waxaasna waa tarbiyo iyo maaragtay eh, kutubo badan oo dadka inta loo qoray loo akhrin jiray ayay ku wadi taallaa kitaabka munaaqibka la yidhaahdo manaaqibka waa taqaanaan waxaa ku qoran yacni markaasaa dadkii loo akhrinayaa wamuriidii idaa dacaanii bisharqin aw biharbin aw naasili baxra taami aw kaana fowqa hawaa'i ana sayfu lqada likulli khisaab yacni waa taqaanaan muriidkayga haddii ou ii yeerto muriid waa ardayga waay wa muriidii idaa dacaanii bisharqin haddou bari iiga yeero aw biqarbin cabdiqaadir jilaani baa yiri leeyihiin aw biqarbin ama galbeed ou iiga yeero aw naasili baxra taamin badtan gudaheeda hadduu iiga dhawaaqo meesheeda hoose hadduu iiga dhawaaqo fa akifu waa u gargaaraya ow kaana fowqa hawaa xataa hawada korkeedaba haba joogo hadduu rababa yaa intaas ka gargaari karo mashriq iyo maqrib iyo badda iyo samada yaa ka gargaaro allah waxdahu subxaana wa marka waa tarbiyadaasaa wadaadada lagu tarbiyeeyey ayaa la yidhahdaa ha la wada markaasaa owliyadiiba waxaysan lahayn ayaa dadkii ahlu khayrka ahaa hadday ahaayeen in loo duceeyo la rabay baa waxaa la samaynayaa iyagaa la baryaya weyaan marka arintaas waa arrin khatar ah weyaan wa qaala tacaala allah wuxuu leeyahay qul ara'aytum shurakaakum aladiina tadcuuna min duuni illah aruunii maada khalaquu min alardi am lahum shirku fi اsamaawaati am aataynaahum kitaaba fahum calaa bayinati minh bal in yacidu aalimuuna bacduhum bacda ilaa guruura qul waxaa tiraa nabiylahi muxamedow ara'aytum ay akhbiruunii ii warrama shurakaa'akum aalihadiinaan aad ila wadaajiseen oo shurakada ah iiga warrama aladiina shurakadii tadcuuna aad baryaysaan ama caabudaysaan min duuni illaahi alla sukadiisa aad u qayshataan markuu dhib idinku dhaco aad u qayshanaysaanood caabudaysaan bal iiga warrama aruuni bal xaalkooda ka warrama aruunii itusiya maadaa maxay bay khalaqu abuureen min alardi dhulka ay ka abuureen qayb ay dhulka ku leeyihiinay abuureen bal itusaa la leeyahay miyay jirtaa makhluuq ilaahay la wadaaga dhulka inuu qayb ka abuuray waa maya wey am amase haddaysan dhulka waxba ku lahayn lahumma waxay leeyihiin shirkun wadaagsibey fi samaawaati fii khalqi samaawaati samadaha abuuristooda miyey haddana wadaagsi ku leeyihiin jawaabtu waa maya wey samadii haddayna dhulkay joogeen waxba ku lahayn sama ayan gaarin waxba kumaba yeelan karaan wey am amase aataynaahuma waxaanu siinay kitaaban kitaab baanu siinay miya kitaabkaas fahum ayagu calىa bayinatin ay calىa xujatin xujo cad korkeeda kuwa ku sugan weeye minhu ay min allahi aw min alkitaabi kitaabka xaggiisa ay xujo kaga sugan yihiin miyay haystaan oo ah inuu ilaahay subxaanau wa tacaala shirki leeyahay koonkan wax la leeyahay xujo tusaysa kitaab ay ku qoran tahay oo ambiyadii ilaahay rusushii loo soo dhiibay miyay hayaan taana ma hayaan weyaan markaasuu rabbi subxaanau wa tacaala wuxuu leeyahay bal iska dhaaf inay ardada wax ku leeyihiin wax ka abuureen inay samada wax ka abuureen inay kitaab tusaya inuu alla shirki leeyahay ay haystaan intaba ma jirtee in yacidi aalimuuna dadkii daalimiinta ahaa uma yaboohaan uma ballanqaadaan bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale uma ballanqaadaan uma yaboohaan ilaa huruura kada mooye wax kaleeto uma maaratay uma wacdi uma sameeyaan oo uma yaboohaan weeyaan waxooda waa unkaday inay kadiyaan wax kale ay u qaban karaan male markay ilaahay seejiyaan ayay barrina shayaadiintaasi ay daalimiintii ka beri noqonayaan markay rabbigaaga kugu diraan oo wacdi beena ay kuu sameeyaan inuu rabbi wadaagsi leeyahay ku tusaan iyay barrina kaaga baxayaan marka waa quruur iyo kado adigoo lagu kadiyo weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala can mushriki qurayshin quraysh mushrikiinteedii shanigoodii wuxuu ku leeyahay yani siday towxiidka u nacbaayeen ayuu wuxuu leeyahay inahum mushrikiintii kaanuu waxay ahaayeen idaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo laa ilaaha ila allah kelimadaas haddii la yidhaahdo ay laa macbuuda bixaqin ila allah macbuud xaq lagu caabudo ma jiro allah mooye marka laa ilaaha ila allah marka la fasirayo macnaha saxda ahee ahlucilmiga ay ku fasiraan iyo ahlu sunnuhu laa macbuuda bixaqin ila allah weeyaan macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla mooye axad kaleta cibaadadiisa xaq tahay lama arka wey laakiin haddaa ku fasirto sida maalan hadda jamacat tabliiq oo kaleeto iyo intooda badan ay ku fasiraan laa raasiqa ila allah laa khaaliqa ila allah haddaa ku fasirtid waade mushrikiintaba ilaahay inuu khaaliq yahay raasiqna yahay in ictiraafsanaaye waan soo aragnay laakiin waxay diidi jireen waa cibaadada see alla cibaado u yeesha keligii marka waa inaad ku fasirtaa laa macbuuda bixaqin ila allah axad cibaadadiisu ay xaq tahay ma jiro alla mooye subxaana wa tacaala alla keliya cibaadadiisu xaq tahay macnahaasaa lagu fasiraa wey haddii kelimadaas laa ilaaha ila allaahu lagu yidhaahdo ay maqlaan yastakbiruuna waa isweyneeyaan oo waxay leeyihiin alla keliya see cibaadada loogu khasisay see alla keliya loo caabudi karaa ayadoo aalihadaa tirada badan ay jiraan saasay leeyihiin wayaquuluuna markaase waxay odhanayaan istikbaarkiiba la fasiri isla weynankoodii ayuu rabbi fasiraya wayaquuluuna waxay odhanayaan a innaa annagu la taarikuu aalihatinaa ilaahyaasheenna kuwa ka tegi miyaa nahay cibaadadoodii wey ay la taarikuu cibaadata aalihatinaa wey cibaadada ilaahyaashayadii aan caabudaynay kuwa ka tegaya miyaa nahay lishaacirin liajli shaacirin nin gabyaa ah oo majnuunin haddana waalan nabiyulaahi maxamed ay ku jeedaan calayhi salaatu wasalaam yacnii nin gabyaa ahoo waalan dartii miyaan cibaadadii ilaahyaashayada uga tegaynaa oo odhanayo alla keliya ha la caabudo waa waalan yahay bay leeyi waxa ka yeersiinayo waa waali markuu leeya alla keliya ha la caabudo yaan cid kale la caabudin ilaahyaashaan ma astaahilaan wixii rabbi ka soo haro cibaado hadalkaasuu leeyahy wa qaala allahu tacaala canhu weli allah mushrikiinta isagoo ka waramayo ayuu wuxuu allah subxaanahu watacaala sareeyey wuxuu leeyahay canhum can lmushrikiina can shani lmushrikiina wuxuu odhanaya ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab ajacala ma wuxuu yeelay nabiyulaahi muxamed alaalihata ilaahyaasha yadii tirada badnaa oo hubal iyo maarata cusa iyo laate iyo manaate iyo wixii tirada badnaayey ay lahaayeen miyuu ilaahan macbuud keliya ka reebay oo waaxidan keligii ah macbuud ilaahan waaxidan oo keligiia ah miyuu ka soo reebay ina haadaa midkan oo ah in ilaahyaashayadii cibaadadoodii la tuuro hal ilaah keliya la caabudo in la yidhaahdaa la shayun shay wey waa arin oo cujaabun lala yaabo weeyaan shay cajiib ah oo lala yaabo wey shay la yaab leh weeyaan in alle keliya la caabudobaa waxay la noqotay wax shay lala cajabo ayay noqotay weeyaan macnaha waxay leeyihiin laa ilaaha ila allah markuu nabiyulaahi muxamed yidhi yacnii aayaddan sababta ku soo degtay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeedhay maaragtay isagoo adeerkii la joogo ayaa mushrikiintii oo ma abu aalib la joogo yaa odayaashii mushrikiintoo dhooban ayuu yidhi kelimad keliyahan idinka idinka codsanayaa inay ii tidhaahdaan waanad guulaysanaysaan quuluu laa ilaha ila allahu tuflixu markaasay fadhiga uga kaceen ay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab ayay yidhaahdeen lanna nimankaa carab bay ahaayeen laa ilaaha ila allahu macnaheeda way fahmayeen inuu yahay cibaado axad kaloo astaahilo oo xaq ula inaysan jirin allah mooye saasay marka nebiga fadhiga uga kaceen salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaase wainalaqa almalau minhum animshuu wasbiruu calaa aalihatikum ina hada la shayun yuraad yani saasay yidhaahdeen waa arin dan laga leeyahay bay yidhaahdeen uga kaca fadhigay uga kaceen weeyaan waintalaqa almala'u minhum an imshuu ay imshuu wasbiruu calaa aalihatikum waxay yidhahdeen ka taga iska socda kuna sabra cibaadata aalihatikum ilaahyaashiina cibaadadooda ku sabra ina hada la shayun yuraad maa samicnaa bihada fi lmilati alaakhira in hada ila ikhtilaaq bay yidhahdeen ma aanan maqlin diimihii dambe kuma aanan maqlin arintan waa wuxuu nabi maxamed been abuurtay bay yidhahdeen ikhtilaaq waa masabidaad isagaa samaystay bay leeyihin marka mushrikiintu sidaas bay ahaayeen allah oo keliya saddex boqol iyo dhowr sanam ayaa kacbada ugu safnayd ay wada haysteen oo nebiyulaahi maxamedna markuu ka guulaystay oo maka uu furtay sanadkii sideedaada hijradii nebiga ayuu kulligood wada jajabshay oo ka soo saaray kacbada asnaamta uu ka soo saaray weeyaan marka way aji waxay la yaabeen in macbuud keliya koonkan uu yeesho ayay la cajabeen weeyaan ayaga markay cibaadada diidan yihiin waxay diidan yihiin waa cibaadada allah laakiin inuu khaaliq yahay inuu raasiq yahay inuu wax dilo inuu wax nooleeyo waxaasoo dhanba way ogolayaan waataan soo aragn way wada ogol yihiin wey wainamaa qarara allahu tacaala allah waxa uu sugay haada tawxiida tawxiidkan oo kan ahi ayuunbuu sugay allah subxaanau wa tacaala muxuu u sugay liihbaatihi sugitaankiisa iyo wa takiidihi xoojintiisa la xoojiyo iyo walistidlaali bihi daliishasho isaga la daliishanayo loo daliishanayo calaa wujuubi tawxiidi fi luluuhiya towxiid rububiya waxaa loo sugay oo rabbi u qariray in la sugo oo la xoojiyo oo loogu daliishado towxiid luluhiya waa la yidhaha towxiid alcibaada wey yani towxiid qasd atalab towxiidun fi lqasdi waalab aan lahayn ayaa loo jeedaa in lagu sugo ayaa la rabaa waa meeshii aan lahayn waa mutalaazimaan yacni towxiidkaas u islaasimaada meeshaan lahayn markii aad qirto inuu ilaahay subxaanahu watacaala koonkan abuuray macbuudna uu yaho daarir yahay naafic yahay maxaa ka dhalanayo inuu keligii cibaadada leeyahay ka dhalanayso marka inuu ilaah yaho macbuud yahay wixii ka soo harana aysan cibaado astaahilin baa meeshaasi kaaga soo bixi weeyaan marka wuxuu leeyahy walistidlaali bihi towxiidkan oo towxiid rububiya la daliishado loona daliishado calaa wujuubi towxiidi towxiidkii oo filuluhiyati fi yacni cibaadadii ilaahnimadiisii loo daliishado ayay arintaasi ayuu rabbi u sugay weeyaan id maxaa yeelay ina towxiid arububiya towxiidkan towxiid arububiya la yidhaahdaa yastalzimu wuxuu keensanaya oo laasimsanaya anlaa yucbada ila allah inaanan la caabudin ila allahu alla mooye axad kale inaan la caabudin anlaa yucbada axadu qofna inaanan la caabudin ila allah subxaanau wa tacaala alla mooye axad kale inaan la caabudin ayuu keensanaya mar haddaad u qirto allah inuu asagu khaaliq yahay oo koonkan leeyahay maalik yahay hadda cibaadadan asagaa iskale marka cid kale ha u wareejinin waa taa weeyaan allah wuxuu ku mutaystay cibaadada wuxuu ku mutaystaa inuu khaaliq yahay inuu khaaliq yahay buu ku mutaystaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaana wa yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun yaa ayuha nnaasu dabow ucbuduu rabbakum rabbigiinna caabuda oo cibaadadii yacni maaragtay la rabay macnaheedu shaamilka ahaa la imaada rabbigiinna caabuda alladii allihii caabuda khalaqakum idinka idin abuuray waladiina dadki makhluuqii abuuray min qablikum idinka hortiinna ahaa idinka iyo ummadihii idinka horreeyey allihii abuuray allahaas caabuda muxuu marka cibaadada rabbi ku yeeshay kownuhu khaaliqan inuu khaaliq yahay ayuu ku yeeshay kolkaa lacalakum waxaa la arkaa yani lacalakum tattaquun ay likay tattaquu inaad rabbigiinna ka baqdaan iska ilaalisaan shirkiga inaad cibaadadiisa la wadaajisaan darteed ayuu allah sidaa idiin amraya weya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi dalikum allahu rabbukum lahu lmulku laa ilaaha ilaa hu faanaa tusrafuun dalikum yani macbuudkii naas markii allah uu ka soo sheekeeyey koonkan inuu asagu leeyahay khaaliq yahay ayaa la leeyahay dalikum kii naasi macbuudka allahu allah wey allaha khaaliqa wax abuuray waa allah rabbukum khaaliqiinii wey allih idin abuuray wey lahu allah wuxuu leeyahay almulku tasarufka koonka asaga iskale mulkida maamulka asagaa iskale cidna lama wadaagto laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabuday ma jiro ilaa huwa allah mooye isaga mooye isaga cibaadadiisu xaq tahay wixii kasoo harana cibaadadiisu ay baatil tahay fa annaa marka sideebaa tusrafuuna laydiin jeediyaa oo cibaadadii rabbi inta laydinka jeediyo shirki laydinkugu leexiyaa rabbigiina khalqi ula wadaajisaan fa annaa tusrafuun yacni kayfa tusrafuun see laydiin jeediyaa idinkoo daliilkaa cad haysto koonkan allihii abuuray inuu yahay axadka cibaadada leh see intaad uga jeesataan makhluuq daciifa oo qaarkood ama maaragtay bani aadam yahay ama jinni yahay ama jamaadaad iyo dhagxaan yahay see baad u caabudaan oo aad u barisaan oo aad maaragtay cibaadadii rabbi maaragtay xaggiisa ugu leexinaysaan wey waa wax lala yaabo waa tacajub wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi falyacbuduuha caabudeen dadkii rabba haada albeyti baydkan oo baytullaahi alxaraam ah rabbigiisii ha caabudeen alladii rabbigii acamahum quudiyey min juucin gaajo xaggeed ka quudiyey wa aamanahum badbaadiye nabadgeliyey min khawfin cabsi xaggeedna ka nabadgeliyey allahaas ha caabudeen marka allah waa allaha dadka khalqiga risiqa siiyo oo gaajada ka quudiyo waa allah wey allah waa allaha addoommadiisa ammaanka siiyo oo cabsida ka badbaadiyo weeye marka mar hadduu sidaa yahay isaga ayaa cibaadada iska lehe keligiisa lagu khasiso weeyaan beytkaas rabbigiisa lagu khasiso marka waxa weeye cibaadada macnaheedu yacni waxa weeyaan waa macna waasac ay leedahay weeyaan macnaheedu waa ballaaran waxaa soo gelayo sujuudda iyo rukuucda salaada soonka xajka kulli cibaadada u naqaana waxaa ka mid ah baryada waa cibaado weeye yacni maarata istiqaafada markii gargaar aad dalbayso oo wax dhib kugu dhaco aad qayshanayso ood u qaylinayso axadka u qayshanayso waa waa cibaado weeyaan waa in markii dhibaato kugu dhacdo allah u qayshato unbaa la raba tawakulka waa cibaado weeye dabxiga iyo gowraca markaa wax gowracayso waa cibaado weeyaan yacni maarata magangalka waxaa la yidhaahdo alisticaada yani magangal marka axad magangalayso allaho la magangalo waa cibaada wey waxaasoo idilna allah baa iska leh cid kaloo la wadaagtana ma jiro wey fadakara tacaala allah waxa uu sheegay annahu allah waxdahu keligii inuu yahay khaaliquhum khaaliqooda uu yahay annahu allah waxdahu keligii khaaliquhum inuu khaaliqoodii yahay waraasiquhum allaha risqiga siiye inuu yahay wahaada midkaana inuu khaaliq yaho raasiq yahay mimaa kiibuu ka mid yahay laa yashukuuna yani insaanka uunan ka shakinaynin fiihi dhexdiisa inuu allah khaaliq yaho raasiq yahay kama shakiyaan waa ogolya yaa ku irsaaqa allah yaa ku abuuray allah waa taa weeyaan wajacala dalika arrintaas oo khalqigii iyo risqigii ah ayuu rabbi wuxuu ka yeelay xujatan calayhim xujo ayuu khalqigii uga dhigtay fii wujuubi ikhlaasi alcibaadati lahu allah oo cibaadada loo saafi yeelo keligii ay waajibnimadeeda ayuu xujo uga dhigtay laa shariika lahu welina wadaagsi uusan lahayn wey xujatan buu ka dhigay calayhim khalqigii xujo uga dhigtay fii wujuubi ikhlaasi alcibaadati cibaadada yani saafi yani baraxtirideeda waajibnimadeeda lahu alla loo baraxtiro waxdahu keligii laa shariika lahu wadaagsina uusan lahayn ayay tusaysaa weeyaan taasuu xujo uga dhigay weeyaan waqaala tacaala allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi qul alxamdu lilaahi wasalaamu calaa cibaadihi aladiina istafaa qul waxaa tidha nebiyulaahi maxamedow alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iska leh wasalaamun nabadgelyo iyo badbaadana calaa cibaadihi allah addoommadiisii dushooda ha ahaato alladiina addoommadii istafaa allah uu doortay oo rusushii iyo ambiyadii loo jeedo allaahu ma allaahbaa khayrun wanaag badan oo khayr badan am amase maa yushrikuuna waxay rabbi la wadaajinayaan yacni waxa weeye allaahu khayrun alla miyaa wanaag badan oo khayr badan oo cibaadadiisu ay khayr badan tahay am amase maa yushrikuuna waxay rabbi la wadaajinayaan cibaadadooda khayr leh marka khayrkan marka la sheegayaayo waxa weeye afcalu tafdiilkii laysa min baabihi baa la yidhaahdaa lanna shirkigu khayrba maba lehba maadaamaba uusan khayr lahayn marka alla unba cibaadada ilaahay unba khayrku ku jiraa weeyaan marka cibaadada rabbibaa khayr badan weeyaan am man axad khalaqa asamaawaati waalarda samadaha iyo ardada abuuray wa anzala lakum idinka idiin soo dejiyey min asamaai samadii maaan roob idinkaga soo dejiyey biyo idinkaga soo dejiyey oo fa ambatnaa aan dhalinnay oo soo saarnay bihi roobkii iyo biyihii xadaa'iqa beero aan ku soo saarnay beerahaasoo daata bahjatin qurux iyo wanaag u saaxib ah aan soo saarnay maa kaana lakum idinka maba idiin ahaaninoo suuragalba idinmaba ahee an tunbituu inaad soo dhalisaan shajarahaa ardada geedaheedii inaad soo saartaan maba awoodaanbe maba awoodaani heewey a ilaahun allahaas yacni sifaadkaas leh macbuud a macbuud miya macallaahi alla maciise ah weeyaan allahaas yacnii aayaddaa marka qeybta hore waxaa la yidhaahdaa iltifaatka waxa ay dhahaan weeye yacni iltifaatka la yidhaahdo man khalaqa asamaawaati waalarda waanzala lakum min asamaai hayba laga hadlayay markaasaa yani aliltifaat min alhaybati ila takaluma la yidhaahdaa waxaa laga soo jeediyey ah, wax maarata arrin haybaa laga hadlayey maqnaasho ah markaasaa qof laga hadlayo laga dhigo ilahay asagoo isku soo celiye wey faambatnaa markaasaan dhalinay bihi roobkaasi xadaa'iqa daata bahja beere aad u qurux badan baan ku soo saarnay markaasaa maa kaana lakum ta jumlada oo iska jumla xaaliya wey maa kaana lakum idinkay maba idiin ahaanine an tumbituu shajarahaa geedkeeda inaad dhalisaan bani aadam miyaa dhulka wax ka soo saari kara makhluuqaad ma ka soo saari karo waa maya wey marka allahaas oo samaawaadka abuuray ardada abuuray roobka samada ka soo dejiyey beeraha wada quruxda badan dhulka ka soo saaray geedkaas aad arkaysaan abuuray allahaas a ilaahun marka ma macbuud baa macallaahi allahaas maciisa ah la jiro weya oo lala caabudaya waa maya wey macbuud u dhigma oo cibaado leh allah intaan isaga khaaliqo wax abuuray soo maah axad waxba abuurin miyaa cibaado la wadaagi karo weeyaan bal iska dhaaf inuu rabbi maciisa yahaye macbuud kale ou la jire hum kuwa mushrikiinta ah qowmun dad weeye yacdiluuna yanii ay yushrikuuna bihi hayrahu alle axadaan ahayn la wadaajinayo ama yacdiluuna leexana leexinayo oo cibaadadii rabbi inta leexiyeen ay kheyrkay u leexinayaan allihii cibaadada mutaysta inta ka qaadaan bay axadaan mutaysanin ayay siiyaan weeyaan aman jacala alarda qaraara aman axad jacala alarda ardada ka yeelay qaraaran mid sugan ka dhigay oo aan dhaqdhaqaaqaynin oo insaankii aan la liicliicaynin wa jacala yeelay khilaalahaa dhulkii dhexdiisa ardadii dhexdeedii anhaaran webiyaal yeelay oo khalqiga ay ku maarata ku noolaadaan yeelay wa jacala yeelay lahaa ardadii u yeelay rawaasiya buuro waaweyn oo qoqotamo oo dhexdeeda yaallaah dhexdeeda yeelay wajacala haddana yeelay bayna albaxrayni labadii badood labadii biyo dhexdooda xaajisan teed yeelay wax kala dhexgeliyey allahaas oo loo jeedo baxraynka maau lmilxi wa maau lcadbi baa la yidhahdaa biyaha macaan iyo biyaha dhanaan oo badda ah allahba ba xaajis dhexdooda yeelay meelay iskaga daraan waad ogtihiin markay isku darsamaan webiga iyo badda isku darsamaan haddana xaajisa u dhexeeyo markaasay intana dhanaan tahay oo baddii tahay xareer tahay intana ay macaan tahay allah kala celinaya subxaana wa tacaala weeyaan allahaas allahu khayrun amaa yushrikuunu ma allah wanaag badan oo intaa sameeyey mise waxa shirkigoodaba wanaag badan weeye markaasaa la a ilaahun ma macbuud baa maca allaahi allaha khaaliqaa la jiro allaha dhulka sugay markuu abuuray mid sugan ka yeelay yacni maaragtay webiyaasha dhexdeeda ka jeexay buuraha qoqotamo waa weyn oo nafci bani aadamka u leh dhexdeeda yeelay biyahaas macaan iyo dhanaanka a kala saaray allahaas macbuudka allahaas miyaa ilaah kale cibaadada la istaahilaa uu jira waa maya weeyaan bal iska dhaaf inuu leeyahaye allah macbuud kale oo la cibaadadiisa la wadaaga ma jire akaruhum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga towxiidka rabbi baysan garanayna ka jaahil yihiin wey amman axad yujiibu ajiibo almudara qofka dhibaataysan oo dhibaatada ay haysato idaa dacaahu markuu baryo oo wayagshifu ka qaado asuu'a xumidii hayse dhibkii hayeena ka qaadaahi yacnii kaman laysa kadaalika weya midaan sidaa ahayn ma la mid baa wey wayajcalukum idinkana idinka yeelo khulafaa alardi dhulka kuwa khaliif ka noqdo dadkii hore bedelo idinka yeelay allahaas ilaahuma macbuud baa maca allaahi alla la jirkii ahaaday ma jiro wey marka allah wuxuu yani waa axadka ajiibo qofka dhibaataysan marka uu baryo ajiibo oo dhibkii ka qaado arka maxayna tusaysaa dhibaato markay kugu dhacdaahi axad kale ha barya yuu yahay axadka qofka dhibaataysan dhibka ka qaado allah subxaana wa tacaala ha u qayshanin yani maaragtay bani aadam iyo jinni iyo maarata makhluuqaad kale ha u qayshanina rabbigaaga keliya allahayo dhibaatada iga qaada weliba waxa weeye qofka mudariga ah oo dhibaataysan yani hadda dadka wa markii dhib nagu dhaco waxaan rahnaa wadaaddaa loo soo yeeraa laha kaalay qur-aan igu ahriyo cuntaa la siiyaayo waxaas soomaalidu samaysa adigaa kaga baahi badan adaa dhibka ku haystaa adiga rabbigaaga markaa bariso way ka qiimo badan tahay baryada aad barisay wadaadadan aad gadanaysood raashinka siinayso ducadooda taana ka khayr badan maxaa yeele adaa mudari oo dhibaataysan marka rabbigaag u tadaruc ilaahay bari dhibaatada kuhays haysa asagaa kaa qaadaya inaad addoon tahay ood baahan tahay rabbigaaga u baahan tahay muuji adiga lagaa rabaa weeyaan markaasuu rabbi yidhi subxaanau watacaala qaliilan maa tadakaruuna qaliilan in yarna maa tadakaruuna ay maa tatadakaruun ma waansantaan towxiidka haddii dhinac walba laydinka tusaahi in yarna ma waan samaysan haddii maada naafiye aan ka dhigno wey amman axad yahdiikum idinka idin hanuuniyo oo yani ariiqin idinku hanuuniyo wey fii ulumaati lbari wlbaxri fii ulumaati lbari dhulka mugdiyaashiisa habeenkii markaa ku safraysaan wlbaxri wa fii ulumaati lbaxri badda mugdiyaasheeda markaa ku safraysaan allaha ariiqi idin tuso bani aadamka ilahay waxbuu ku manaystay calaamaad dhulkana ku maro mugdiga marka uu yahay samaawaadka iyo xidigo oo calaamado u yeelay ay badda iyo barigaba ku safraan ayuu rabbi u yeelay allahaa dariiqii idin tuso oo badda markaa ku safraysaan iyo barigaba allahaasi waman axad yursilu riyaaxa daruuraha diro dabaylaha diro bushran xaala kownihaa bushra mid bishaaraynaysa ay tahay bayna yaday raxmatii naxariista alle horteeda ay bishaaraynayso roobkii daruurta macaan ee carfayso wanaagsan oo roobka ka soo hormarto ayaa loo jeedaa allahaa soo diraay a ilaahun ma macbuud baa macallaahi allahaas maciise ahaaday wey allahaas ulumaat lbari walbaxr idinku hanuuniyo allahaas dabaylahaa soo diro oo roobka idinkugu bishaaraynayaah ma macbuud kaloo koonkan maamulo ayaa la jiro oo cibaadada la mutaysto markaasuu rabbi yidhi tacaala allaahu allah ka kor noqday oo ka sarreeyo camaa yushrikuuna wadaajintooda ay rabbi la wadaajinayaan allah baa ka kor noqday subxaana wa tacaala marka ilaahay towxiid rububiya rabbinimadii towxiidkeedii ayaa waxaa lagu iqraarinaa nala kugu sugayaa towxiid alcibaada inaan ku garanno koonkan inuu rabbi abuuray waxayna tusaysaa inuu allah subxaana wa tacaala cibaadada keligii leeyahay fa fii haadihi alaayaati aayadahan dhexdooda kullihaa dhammaantood yunkiru allah yunkiru tacaala allah shareeyey wuxuu inkiraya oo diidaya cala lmushrikiina kuwa mushrikiinta shirkiga u sameeyey wuxuu ku inkiraya aladiina mushrikiintii yuqiruuna sugayey oo qirayey biannahu tacaala allah shareeye waxdahu inuu keligii ahaa yani waxdahu keligii huwa isaguba inuu yahay khaaliqu samaawaati walard samadaha iyo ardada allah abuuray wa annahu waxdahu keligii annaaficu allah wax taro oo addoommada wax anfaco addaaru waxna dhibaa inuu yahay dadkii qirayay kuwaas mushrikiinta ay wuxuu ku inkiray bianna hada aliqraara qiritaankan aad qirteen ana hada aliqraara qiritaankan ay qireen inuu allaah khaaliqu samaawaati waalardi yahay keligii u abuuro inuu allah addaaru wanaaficu yahay ay qireen lam yanfachum inuusan anficin oo diinta islaamka uusan soo gelinin qofka hadduu qiro ilaahay inuu samaawaadkii ardada abuuray inuu naafic yahay daari yahay keligeed islaamnimada laguma helo hadduu cibaadadii ilaahay uusan siinin rabbi subxaanah wa tacaala weya id maxaa yeelay buu yidhi shiikhu jacaluu maca allaahi allah la jirkiisa bay waxay yeeleen ilaahan aakhara macbuud kale ay sameeyeen oo yadcuunahu ay baryaan oy caabudaan kamaa yadcuuna allaha siday alla u baryaan ay u caabudaan ay u baryaan oy leeyihiin maa nacbudhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa ay odhanayaan alla inoo dhoweynaya marka saasaan kusii baryanaabay leeyihin wahaada midkani hadalkan markaa fiirisid waa caynu tanaaqudi isburin yani nafteedii wey waa isburintii nafteedii wey almukhaalifi khilaafsanaa lisharci waalcaqli sharciga iyo caqligaba khilaafsan mar haddaad rabbigaaga inuu khaaliq iyo raasiq yahay naafic iyo daariya u qirtaa waa inaad cibaadada asaga siisaa soo maaha haddaad tidhaahdid allah waa khaaliq waa raasiq waa u ogolahay daari naafic inuu yahay haddana hebel baan la baryahay ay cibaadadiisa cid kalea la wadaagto waa tanaaqud wey waa arrin isburinay wa isku hor imaanay w caqliga ahaanna waa ku burina sharcigana waa shay tanaaqud tusinaya isburin tusinay id maxaa yeelay man tafarada qofka la gooni noqdo bijamiici haadihi tasarufaati tasarufaadkan maamulkan oo kana dhammaantood min alkhalqi abuuristi warisqi risqisiintii walxiyaai noolayntii walimaatati dilidii oo qofka la dilo yani maaragtay oo adduunka laga wado fa xaqun waxaa dhab ah oo xaq ah an yufrada in la keli yeelo bijamiici anwaaci aacaati qofka intaas leh oo tasarufkaasba la gooni noqday waxaa dhab ahoo xaqiiqo ihi an yufrada in loo keli yeelo bijamiici anwaaci aacaati aacada waxaa la yidhahdo noocyada ay leedahay dhammaanteed axadka in loo keli yeelo waa allah subxaana wa tacaala wey keligii in loo keli yeelo walihaada sidaa darteed bow الله tacaala allah uu ku inkaro ku diiday calayhi mushrikiintii biqowlihi hadalkiisii a ilaahun maca allah macbuud miyaa jiro la caabudo alla lala caabudo miyaa jiro ayuu yidhi walam yaqul ilaahay ma dhihin buu yidhi tacaala sareeye markii intaan laga soo sheekeeyey aayad bal aayad walba muxuu ku khatimay a ilaahun maca allah ilaah waa macbuud sooma jeedin ma macbuud baa rabbi la jiro laakiin lama oranin akhaaliqun maca allahi khaaliq miyaa jira lama oranin weeyaan liannahu maxaa yeelay laa yunaasicuuna kama doodaan fii hada inuu khaaliq rabbi yahay oo alla wax abuuro kama doodaan marka waxa lagu inkiraya waa cibaadadii wey oo alla aad axadaan ahayn ay baryaan oo ay caabudaan oo ay uqeyshadaan taa weeyaan wabayana allahu tacaala allah sarreeyey wuxuu caddeeyey bulaana shirki wadaagsigii yani baatilnimadiisii iyo buritaankiisii oo fi rububiyati oo buro wa annahu low kaana daalika hadduu arrinkaasi ahaan lahaa oo rabbi rabbinimadiisa lala wadaagi lahaa koonkaan cidinla abuuri lahayd la fasadat isamaawaatu waalard samadaha iyo ardada way fasaadi lahaayeen saan uma dhisnaadeen wahaada in ay macbuud keligii yahay waxa weeye mudrakun waxaa lagu haleelaa aydan sidoo kale bibadaahati alcuquuli caqliga awalkiisa yacni caqligaada iyo garaadkaada markiisi horeba horaad ka garanaysaa wey badaahada taasaa la yidhaha waa waxa aan tafakurka iyo asbaab iyo la raaraadiyey aan u baahnayn badaaha la yidhaahda yani badaahada sidaasay ku tacriifiyeen almacrifa yajiduha alinsaanu fii nafsihi min hayri icmaali اlfikri walaa cilmin bisababiha baa la yidhahda waa shayga macrifada ilaahay bani aadamka uu siiyo ayadoo uunan caqligiisa ka shaqaynin durbadiiba uu ku garanayo maxaa yeele koonkan haddii laba macbuud samaawaadka ay wada lahaan lahaayeen saan uma dhisnaadeen waxba isbedeli lahaa sida aayadaha ilaahay maaragtay noogu sheegay shiikhuna noo keeni doono qaala tacaala allah wuxuu yidhi ma اtakhada allahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaahin ida ladahaba kulu ilaahi bima khalaq walacalaa bacduhum calaa bacdi subxaana allahi camaa yasifuun ma itakhada allaahu alla ma uunan yeelanin min waladin wlaad ma leh wlaad mushrikiinta waxay dhihi jireen iyo nasaarada iyo yuhuuduba allah baa awlaadle bay ohan jireen malaaigta yani mushrikiintu waxay dhihi jireen almalaaikatu banaat ullah waxa weeye waa gabdhihii ilaahay bay ohan jireen malaaigtu yuhuudduna waxay dhihi jireen cusayr bnullah cusayra ina ilaah nasaaradana masiixu bnullaahi bay dhihi jireen almasiixu bnullah masiix oo nabiyulaahi ciisa ina ilaah ah markaasaa lagu inkiroolay ma itakhada allahu min waladin alla walad ma uunan samaysanin wamaa kaana mana ahaanin macahu alla la jirkiisa min ilaahin ay min macbuudin mid la caabudana alla la jirkiisa ma aynan ahaanin wey alla wax lala caabudaahi ma jiro idan ay low kaana macahu ilaahun haddou alla jirkiisa macbuud kale ou jiri lahaa oo koonkaanba ay wada abuuran lahaayeen la dahaba wuu tegi lahaa kullu ilaahin macbuud kasta kulligii bimaa khalaqa wuxuu abuurtoo la tegi lahaa labada ilah mar iskhilaafi lahaayeen soo maa khilaaf markuu dhacana mid walbaba intuu abuurtay buu kala qaadan laha kii dhulka lahaana dhulkuu la tegi lahaa kii qoraxda lahaa qoraxdiisuu burburin lahaa ah, wamaa ilaa dalika saasay dadku ay u qaybsami lahaay koon aan qaybsamayninaan u jeednaa soo maa samaawaadka iska taagan dhulkiiyo iska jiro qoraxdii iyo dayaxiyo sidoodii ah hal macbuud inuu koonkan leeyahay hal maamulna ku socday kutusaysaa tan labaad wuxuu rabbi yidhi wala calaa bacduhum calaa bacdin markii khilaaf uu dhaco nin walbaba xaqiisa u qaato wixii u abuurto uu la tago hadda khilaafaa dhexdhacee waa la dagaalami lahaa markay labada ilaah dagaalamaanna wala calaa wuu kor noqon lahaayo waa qaalib noqon lahaa bacduhum qaarkood ilaahyaashii calaa bacdin qaarka kaleu ka adkaan lahaa midaan la dabagedin lahaa isagii wixiisa dhan mid baa adkaan lahaa marka koonkan ma jiro alla keliya koonkan iskaleh subxaan allahi allah nasahnaaday oo ka hufnaaday camaa yasifuuna waxay tilmaamayaanoo rabbigooda ay ku tilmaamayaan oo shirkiga ah in koonkan lala leeyahay cibaadada in lala leeyahay ah arrintaasoo rabbi ka hufnaaday weeye wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi low kaana fiihimaa aalihatun ila allah lafasadata fasubxaana allahi rabbi alcarshi camaa yasifuun low kaana fiihimaa koonkan haddii samaawaadka iyo ardadu aalihatun ilaahyaal badan ay dhexdooda ahaan lahaayeen ila allaahu alla mooye haddii aaliha badan ay shirko ku ahaan lahaayeen la fasadataa samaawaadkai ardada mar horay fasaadi laha inta laisku dhaco ayaa la kharaabin lahaa fa subxaana allah allah ka nasahnaaday yacni rabbi carshiga rabbigiisii ahaa camaa yasifuuna waxay rabbi ku tilmaamaano in cibaadada lala wadaago oo baryadii iyo tawakulkii istiqaatadii sacaanadii lala wadaago taas shirkigaas ilahay baa ka hofnaada weeyaan hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina mxamed ali